والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصaحبه وmن اهتdى بhdيه إلى yوم الdين waxaynu ku dhex jirnay baabu man xaqaqa twxiida dakla الجنة waxaana ka horeeyey baabu fadl التwxيid وma yukfir min الذنوب msطفى labadaa baab maxay ku kala duwan yihin raximah الlah waxaa kaloo kamida alxafiظ بن xaجar رaحmat الlahi عalيه oo laa yarquuna kuwa aan dadka waxba ku tufin buu macnuu noqonaya lakin riwaayadaasi waa daciifa rasuulkuna calayhi afdal salaatu watasliim kaana yarqa asxaabah rasuulka calayhi afdal salaatu watasliim <clears throat> marka axad min saxaabatihi u xanuunsada ama axad min ahli beytihi kaana yarqii ruqya ayuu u samayn jiray rasuulku marka waxaanay ku sifaysnayni waa cadamu listirqaa'i cadamu talabi ruqya waxay ahaayeen kuwa aan dalbin in wax lagu tufo imaha macneheedu iyagaan dadkaan waxba ku tufi jirin walaa yaktawuuna waa isma gubaan walaa yatatayaruuna macnaheedu waxa weeyaan shayna ma baasaystaan shay masmuuca oo la maqlo ama mid mar'iya oo la arko ama mid macluuma oo la og yahay kalawqaati walayaam markaa saddexdan arrimooda lagu tilmaamay laba waxa weeyaan waa makruuh alistirqaa iyo aliktiwa qofku marka uu xanuunsado inuu yidhaahdo kaalay oo igu akhriyo oo igu tufa iyo inuu isgubaa waa makruuh labadaasi oo istirqaagu inuu yahay makruuh dee xadiidkan ayaaba u daliila hum aladiina laa yastarquun iktiwaagu inuu yahay ama isgubistu inay makruuh tahayna waxaa u daliila xadiidka uu leeyahy rasuulku calayhi afdal salaati watasliim in kana shifaau fii shayin fa fii halaa haddii dawa ay jirto saddex bay ku jirtaa buuri rasuulku wa fii xadiiin aakharaa shifaau fii halaatin sharbatu casalin wa sharbatu mixjamin wa kayatu naarin wa ana anhaa ummatii can ilkay rasuulku wuxuuhi ummadayda waxaan u diidayaa inay isgubaan markaa nahyiga noocaas ina taxriim faa'iideyn maayo bay dhahdeen ahlulcilmigu waxa uu faa'ideynaya waa karaaha weyi arrinta saddexaad oo ah tatayurka walaa yatatayaruun tatayurku isagu waa xaaraam weyi bal xaaladaha qaarkood buu kufriyo gaalnimo gaadhaa sida aynu arki doonno insha allahu tacaala oo hadduu qofku uu ictiqaado shaygan uu baasaysanaya inuu qeybkiiyo waxa maqan og yahay baasaysigaasi waa kufriyo gaalnimo haddii waxa weeyaan uu ictiqaado ana lahu tasaruf fi fii jalbi annafs wa dafci dur inuu sheegani tasaruf kownkii caalamka uu ku leeyahay oo wanaag uu soo jiidi karo xumaanna uu riixi karo baasaysiga noocaasi waa kufri masale kale waxay tahay oo ahlucilmigu ay baraarujiyeen marka la tilmaamay toddobaatankaa kuna jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab inay sifaadkooda ka mid tahay annahum laa yastarquuna walaa yaktawuun laga qaadan maayo xadiidka in asbaabta laga tago asbaabta mubaaxa in laga tagaa inay tawakulka ay ka mid tahay sida uu leeyahay alimaam sulayman ibn cabdillahi ibn moxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala bal waxa weeyaan alakdu bilasbaab alma'duuni biha sharcan asbaabta shareecadu ay ogoshahay in lala yimaadaa tawakulka laftiisa ayay ka mid tahay laakiin qolada ka tagtay labadan sababood oo alistirqa waliktiwa waxaa loo ammaanay lianna haadani sababaani waa sababaani oo makruhaani ah waa laba sababood oo makruuha ayay ka tegeen oo ay ka doorbade ka door bideen ilaahay subxaana watacaala inay tala saartaan waxaa kaloo la odhan karaa isaga iktiwaaga ama isgubistu inay makruh tahay xadiidka ayaa ku cad istirqaaga ama tufma dalabkuna waxaa ka dhalanaysa yana alixtiyaaj ila alghayr iyo atadallul lilghayr inuu qofku u baahdo oo uu isu duleeyo cid aan ilaahay subxaana watacaala aan ahayn marka liquwati ictimaadihim cala allah walicizati nufuusihim can atadallul ligayr illah walima fii dalika min atacaluqi bigayr illah saddexaas sababood awgeed ayay istirqaaga uga tageen oo loogu ammaanay ilaahay subxaana watacaala ayay ahaayeen si dhaba oo xoog badan kuwa u cuskada naftooda ayay aha ayaa ahayd midaan raalli ku ahayn inay u dullowdo cid aan ilaahay ahayn kadalika istiqaaga waxaa ku sugan haddaad tiraa dadka kaale wax igu tufa tacalluq bikayri illaahi ayaa ku sugan marka maadaama saddexdaa sababood daraaddeed istirqaaga ay uga tageen ayaa lagu ammaanay waxay marka ahlucilmigu ay ka hadlaan Ah, raxmat ullaahi calayhim qadiyadda isdaweynta oo xadiidkan laga qaadan maayo inaan la isdaweyn oo inaan la isdaweyni mar walba ay fadli badan tahay ee xadiidkani labadan arrimood muu si gaara uga hadla oo uu ku kooban yahay istirqaag iyo iktiwaaga labadaasi arrimood laakiin laga qaadan maayo daawooyinka kale isticmaalkooda in laga tagaa inay afdal tahay qofka ka tegi waaye isdaweeyaana kaa kun inaanu ka mid noqon ahayn xadiidka laga qaadan maayo oo xadiidku wuxuu ku koobaya labadaasi arrimood tan xaaraantoo tatayurka iyada halkaa inoo dhig laakiin labada arrimood ee alistirqaa waliktiwa ayuunbuu si gaara inay qofka tawakulkiisa waxyeelayaan uu tilmaamay mooyaane daawooyinkii kale xadiidkani diidi maayo ahlucilmiguna way isku khilaafaan fii xukmi tadaawi in la isdaweeyo oo shay dee xalaala laysku daweeyey xukunkeedu waa maxay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam maa anzala allahu min daa ila anzala lahu shifaa ilaahay xanuun uu soo dejiyey ma jirto aanu dawadiisiina soo raacini ya cibaad allahi tadaaw bu uhi rasuulku faina allaha caza wajala lam yadac daaan ila wadaca lahu shifaa gayra daain waaxid qaluu ma huwa qaala alharab addoomaha ilaahu isdaweeye bu uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa dawadiisiina waa soo dejiyey xanuun qura mooyaane xanuunkaasina waa xanuunka la idhaahdo gabowga isagu daawama laha bu rasuulku sala allahu alayh wasalam marka ahlulcilmigu waa isku khilaafeen fii xukmi tadaawi iyadoo axaadiistaasi tusinaysa in la isdaweeyaa inay banaan tahay ahlulcilmigu waxa ay isku khilaafeen ma mubaaxunba in la isdaweeyaa mise waa mustaxab oo waa sunne mise waaba waajibba imaamu axmed raximah llahu tacaala madhabkiisu wuxuu yahay in la istaweeyaa inay mubaax tahay in layska daayaana ay afdal tahay oo aan la isbeddaweyn imaamu shaaficina raximah llahu tacaala madhabkiisu waxa weeyaan mashhuurka ahi in la isdaweeyaa inay mustaxab tahay inay sunno tahay oo ugu yaraan amarkaa rasuulku uhi ya cibaad allahi tadaawo istixbaab baa laga qaadanayaa buuhi iyo sunnayn abu xaniifana madhabkiisu wuxuu yahay in la isdaweeyaa inay tahay mid muakada ilaa uu ku dhoweeyo waajibin imaamu malikna raximah llahu tacaala madhabkiisu waa anahu yastawi ficluhu wa tarku in la isdaweeyo in la iska daayo waa isku mid buu yihi wax allaale waxay isdhaamaan ama ay ku kala duwan yihiin ma jirto qawlka markaa saxiixiina wuxuu yahay masalada in la tafsiiliyo o la kala qaado oo la yidhaahdo daawada loo badinaayo la hubo ama loo badinaayo inay xanuunkaa wax ka tarayso oo haddii la isticmaali waayena ay dhici karto qofku inuu halaagsamo daawada in la isticmaalo waa waajib weyi haddaynu misaal iyo tusaale soo qaadano qofbaa ishaas ayaa qodaxi ay ka mudday qodax ayaa ku taagan waa xanuun qodaxdaasi shaki la-aan qodaxdaasi hadduu iska jaro dhibkaasi inuu ka go-aayo wuu og yahay qofkaas oo dhibka qodaxaasi ay ku haysaa uu ka hadhaayo laakiin qodaxda hadduu isku daayo inay dhib weyn keeni karto darar weyn ama halaagba inay keeni karto ayaa ah mid la og yahay markaa taas oo kale inuu iska jaraa maxay noqonaysaa waajib ayay noqonaysaa maadaama daaweyntaasi inay nafciyo waxtar leedahay la garanayo ama loo badinayo haddii la isticmaali waayana halaag inuu ka dhasho laga baqaayo in la isdaweeya xaaladdaa waajib bay noqonaysaa haddii sida khaalibkii ay tahay sida haalibkaa ama loo badinayaa inay dawadaasi waxtar leedahay laakiin aanu jirin halaag muxaqaq oo la hubo ama haaliba oo haddii la isdawayn waayo dhacaya xaaladda caynkaasi in la isdaweeye ayaa afdala maadaama daawadaasi inay waxtar leedahay loo badinaayo xaalada saddexaadna waxay noqonaysaa maa tasaawa fiihi lamraan daawadani inay waxtartiyo in kale labadaba waa dhici karta labada midna ma xoog badna xanuunkaasi inuu halaag keeno iyo in kale labaduba waa dhici karaan midna ma xoog badna xaaladda caynkaasi ayay afdal tahay qofku inuu iska sabro oo uu iska daayo waxa weeyaan isdaaweynta tafsiilka noocaasi ee masalada saddexdaa qodob loo kala qaadayna waxaa sheegay alcalaamat alfaqih maxamed ibnu salix alcuthaymiin raximah llah fii kitaabihi asharxu lmumtic fi bidaayati kitaab ljanais kitaabu ljanais marka uu sharaxayo bilowgiisa ayaa tafsiilkaasi waxa weeyaan uu sheegay wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala fiihi masaa'il baabka masaa'il ayaa ku sugan alula masalada koowaad waxa weeye macrifatu maraatib innaas dadka maraatibtoodii in la garto fi tawxiidi tawxiidka ay ku leeyihiin oo muwaxidiintu iyagoo muwaxidiina haddana darajaadkoodu fi tawxiid waa ku kala sarreeyaan oo ummadda nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim nebi maxamed la tusay dee waa intii muwaxidiinta ahayd weyi waa ummatu lijaaba kuwii gaaloobay rasuulka aan rumaynay kuma jiraan haddana ummaddii muwaxidiinta ahayd ahlu tawxiidka ahayd ayaa waxaa rasuulka loo sheegay inay ku jiraan toddobaatan kun oo jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab oo ah kuwa sifaatkaasi aynu ka hadlaynay leh markaa toddobaatankaa kun iyo inta kaleba tawxiidka way wadaagaan laakiin toddobaatankan kun waa ka darajo sarreeyaan inta kale xagga tawxiidka marka la eego oo tawxiidkooda ka xoog badan kuwa kale tawxiidkooda athaaniyatu maa macnaa taxqiiqihi waa xadiidka aynu ka qaadanaynaa tawxiidka taxqiijinteeda ama baabka waxaynu ka qaadanaa tawxiidka taxqiijintiisa macnaheedu wuxuu yahay oo anaynu soo tilmaanay ahlucilmiguna raximah llahu tacaala waa sharaxeen oo waa ka hadleen taxqiiqu tawxiid waxaa macnaheedu waxa weeyaan uu yahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa takhliisu min ashirk waa in shirki laga madhnaysiiyo shirki akbar iyo mid asqara midnaba qofka muwaxidkii aanu ku dhicin sheekh sulaymaan al sheekhna wuxu uhi taxqiiqu tawxiid wa macrifatuhu waliطilaacu cala xaqiiqatihi walqiyaamu bihima cilma camala waa tawxiidka in la garto oo qofku xaqiiqadiisa uu daalacdo uu dul istaago oo dabeetana uu tawxiidkii ku qumo oo uu la yimaado cilmi ahaan iyo camal ahaanba waanaynu tilmaamnay saddex arrimood oo qofku ilaa uu la yimaado taxqiiqu tawxiid aanay usuurtogelahayn oo ka koowaad waa alcilmu macrifatu tawxiid ka labaadna waa alictiqaad ka saddexaadna wahaa alinqiyaad marka hada macnaa taxqiiq atawxiid qaala ahaalidatu masalada saddexaad sanaauhu ammaanta subxaanahu ilaahay uu ammaanay calaa ibraahima nebi ibraahim uu ku ammaanay bikownihi in ahaanshaha uu ahaa lam yakun min almushrikiin midaan mushrikiinta kamid ahayn lam yakun calaa ariiqatihim walaa calaa madhabihim walaa calaa caqiidatihim walaa calaa camalihim maxaynu ka faa'idaysanaynaa ammaanta ilaahay nebi ibraahim uu ammaanay laba arrimood aynu ka faaidaysanayno ayaynu tilmaanay darsigii shalay nacam inaynu ku dayano sax athaniya nacam nacam taas waa faa'idai saddexaad aynu ka dabageyna cadam lwaxsha waddada xaqa markaad maraysid inaanad cidlo dareemin ee aada ogaato inay dad wanaagsani kaaga horeeyaan maxamed maxabatuhu inaynu jeclaano wamaxabatu nabiy llahi ibraahim waamhalihi min anbiyaai illahi wa awliyaa'ihi wasaalixiina min cibaadi wa min maxabat illah in la jeclaado nebi ibraahim iyo ambiyada ilaahay iyo awliyada iyo saalixiintu ilahay maxabadiisa ayay kamid tahay marka aayadda qur-aanka ee ilaahay nebi ibraahim uu ku ammaanay ilahay subxaana watacala wuxu uhi ina ibrahima kana ummatan qanita lilahi nacam ina ibrahima kana ummatan qanita xaniifan walam yakun min almushrikiin marka taxqiiqu tawxiid inuu yahay cadam lishraak ayaynu aayadda ka qaadanayna alraabicatu sanaahuha ammaanta uu ammaanay calى saadaati alwliyaa ay cala alwliyaai saadaat awliyada hormoodka ah uu ku ammaanay bisalaamatihim badbaadkay ka badbaadeen min ashirk awliyada uu sheegaya waa kuwa ilaahay subxaana watacaala aayadda qur-aanka ah ee fii suurati lmuuminiin aayaadka qur-aanka ee ku jira ilahay uu ku ammaanay ilah ui ina aladina hum min khashyati rabbihim mushfiquun wاladina hum biaayaati rabbihim yu'minuun wاladina hum birabihim laa yushrikuun ilaahay subxaana watacaala kuwaa jannada gelaya ee ilaahay subxaana watacaala uu ammaanay waxyaabaha uu ku ammaanay waxa ugu weyn wladiina hum birabbihim laa yushrikuun alkhamisatu kawnu tarki ruqya ruqyada in laga tagaa ahaanshaha ay tahay iyo walkayi gubitaanki min taxqiiqi tawxiid ay tahay tawxiidka taxaqiijintiisa ay kamid tahay marka ruqyada wuxuu uga jeedaa maaha qofku inuu isagu dadka dadka inuu qur-aan ku tufo ama duco ee ruqyada halka waxa uga jeedaa waa alistirqa waayo xadiidku ta uu markaa ka hadlay waa istirqaaga walaa yastarquun ay laa yatlubuuna alruqya ama riwaayadda tilmaamaysa walaa yarquun inay riwaaya daciifa tahay baynu tilmaanay wain kaanat fi saxiixi muslim marka haddii qofku uu iska daayo inuu dadka ka dalbu weydiisto inay wax ku tufaan hadduu iska daayo inuu isgubo labadaasi arrimoodba oo uga taga dee tawakulan cala allah labadaasi arrimoodba tawxiidka taxqiijintiisa ay kamid yihiin asaadisatu kowni ljaamici ahaanshaha uu yahay ka kulminaya litilka alkhisaal khasladaha iyaga ah ee qofka laga hela uu yahay qof tawxiidkii taxqiijiyey huwa tawakulu tawakulka uu yahay oo sifaadka qofka laga helaa uu noqonayo qof tawxiidka taxqiijiyey dhammaantoodba waxay farac ka yihiin oo ay ku soo hoos ururayaan tawakulka oo kan isgubista ka tegey iyo kan ka tegey dalabulistirqa haddii uu uga tegey tawakulan cala allah ayuunbaa ficilkiisaasi uu noqonaya min taxqiiqi tawxiid marka qofka tawakulka dhabeeya atawakul cala allahi subxaana wa tacaala walictimaad cala allahi bisidqin qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ay ku kulmeen sifaatkii laga rabay qofka si uu u noqdo mid tawxiidkii taxqiijiyey asaabicatu cumqu cilmi saxaaba saxaabada cilmigoodu siduu u xeel dheeraa bimacrifatihim taa waxaa u daliila garashada ay garteen annahum lam yanaaluu inaanay gaadhin qoladaa layidhi jannaday gelayaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan dalika martabada inaanay ku gaadhin ilaa bicamalin camal mooyaane oo saxaabadu markii ay ka niqaasheen toddobaatankaa kuna jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ma jirin mid yidhi waa kuwa ay nebiyadu dhaleen ama mid yidhi waa kuwa awliyadu ay dhaleen ama mid yidhi waa waa ninka waa ka reer hebel kamida ama mid yidhi waa ka xoolo badan haysta ama mid yidhi waa kuwii madaxda ahaa bal saxaabadu waxay ku soobeeyeen arrintaa camal qaar idhaahdo waa aladiina saxibuu rasuul allah qaar idhaahdo waa kuwa islaamnimada lagu dhale gaalnimo aan sooba marin bay camalkooda islaamnimo un ka bilaabay markaa taasi waxay tusina tusinaysaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay aaminsanaayeen ilaahay agtiisa waxa yaalla sababta lagu helaa waa camalka saalixa wey isagoo qofku camal saalixa aan la iman sifaad kale kuma heli karo waxa ilaahay agtiisa yaalla athaaminatu xirsuhum dadaalkay saxaabadu ku dadaalayeen cala alkhayri khayrka ay ku dadaalayeen oo taa waxaa u daliila markuu rasuulku yidhi ummadayda waxaa la socda toddobaatan kun oo jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan saxaabadu hadalkaa sidaa kumay dhaafin e waxa ay ka niqaasheen ay ka doodeen toddobaatankaa kun kuwa ay yihiin iyo sifaadkooda balsi waxa weeyaan mid waliba uu uga mid noqdo toddobaatankaa kun oo khayrka toddobaatankaa kun jannada ay ku heleen uu ula yimaado oo niqaashkooda taasi ayaa sabab u ahayd attaasicatu fadiilatu hadihi lumma ummaddan waa ummadda nebi maxamed rumaysaye fadligeeda ayaa laga qaadanaya bilkamiyati xagga tirada iyo walkayfiyati xagga tayada oo ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ummadaha kale tira ayay dheer tahay xadiidka xadiidku masaladaasi waa caddaynaya وraأى sawاada caظيima أcظama min الsawاad aladi kana maca musa dadkii faraha badnaa ee humaagooda uu soo hiraayey nebi muuse la socday kuwa ka fara badan ayuu rasuulku arko markaasaa lagu uhi waa ummadaadii marka ummadda nebi maxamed ee ummatulijaaba ahi inay aada u badan tahay oo xagga kamiyada iyo tirada ummadaha kale ay wax dheer tahay baa laga qaadanaya taa amaa xagga kayfiyada oo tayada ah inay ummadaha kale wax dheer tahay oo ay ka sarrayso ayaa laga qaadanaya xadiidka waxaana taasi ay ku jirtaa rasuulku wuxuu yihi waxaa loo sheegay ana macahum sabcuuna alfan yadkhuluuna aljanata bigayri xisaabin walaa cadaab taasina waa tayo ummadda nebi maxamed ummadaha kale ay dheer tahay alcaashiratu masalatu alfadilatu asxaabi muusa marka nebi muuse asxaabtiisa ama kuwii rumeeyey fadligood iyo dheeraadkooda ayaa laga qaadanaya laakiin fadiilada markaasi loo sheegay waa xagga tirada uun xagga kamiyada xagga kayfiyada wax ummadaha kale ay dheer yihiin xadiidka laguma sheegin alxaadiyatu cashara cardu lumam ummadihii bandhiga loo bandhigay calayhi rasuulka alayhi salaatu wasalaam ila rasuulku isagoo nool ayaa la tusiyey calayhi afdal salaati watasliim arrimaha xadiidkan waxa weeyaan uu ku sheegay waxaana ahlulcilmigu ay yidhaahdeen waxa cardigan ama bandhigan rasuulka ummadaha loo soo bandhiga uu dhacay fii laylati alisraa walmicraaj habeenkii alisra walmicraaj waxa weeyaan uu dhacay maxay tahay haddaba faa'idada ku jirtay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam in ummadii loo soo bandhigay oo ummadii waxa weeyaan looga warramay maca dalika la tusiyey waxaa ku jira laba faa'ido faaiida kood waxay tahay tasliyatu rasuul calayhi salaatu wasalaam arrintaasi laabqaboojin bay rasuulka u tahay marka la tusay nebi ay koox yari la socoto iyo nebi nin ama laba ay la socdaan iyo nebi aanay cidiba la socon iyo nebiyo ay tiro badani rumeeyeen ee maca dalika la tusiyey nebi maxamed sala allahu alay wasalam inuu yahay ka ambiyada ugu atbaac badan cidda raacda ee ugu fara badantay abqaboojin bay arrinta noocaasi u tahay waxaana arrintaasi ay u tahay sabirsiin rasuulka dacwada lagu sabirsiinayo oo laleeya u dulqaada dhibka kaa soo gaadhaya faaida labaadna waxay tahay fiiha bayaanu fadiilatihi calayhi salaatu wasalaam wa sharafihi waxaa la caddaynaya rasuulka fadligiisa iyo sharaftiisa xayثu kana عalayhi الصalaaةu وaسalaam أkar الأnbiyaaءi atbaaca وaafdalahum waayo rasuulka waxaa loo sheega oo la tusiyey inuu yahay ka ambiyada dadka raacay ay ugu badan yihiin islamarkaana dadka raacay ay ugu sharaf iyo fadli ay badan yihiin aلthaaniyaةu cashara ana kula ummatin ummad kaste tuxsharu waala waa lasoo ururinayaa waxdaha kelideed baa lasoo tubayaa maalinta qiyaame maca nabiyiha iyadoo nebigeedii la socota umadii waa la kala soocayaa umaduhu iskuma dhex jiraan oo rasuulku sala allahu alay wasalam waa kaa tilmaamay in la tusiyey ummaddii nebi muuse mar labaadkiina in la tusiyey ummaddiisii marka waa kala soocnaay qur-aankuna arrintaa waa tilmaamo ilahay wuxuu uhi watara kula ummatin jaatiya kulu ummatin tudcaa ila kitaabiha alyawm ummad kasta inay gooni u soocan tahay ba aayadda qur-aankiina ay ishaaraysa ma ay tilmaamaysa ahalihatu cashara qilatu man ciddii yaraantoodaa laga qaadanaya istajaaba lilambiyaa ambiyada cidda ajiibtay yaraantoodaa laga qaadanaya manaa waa ambiyada qaarkood ambiyadoo dhan maahe waa kaa rasuulkuna yihi wnabiy wamacahu rajul waarajulaan wnabiya walaysa macahu axad nebi uu nin la socdo ama laba ay la socdaan waa intii rumaysay iyo nebi aanay cidiba aanay la socon baan arkay bui rasuulku sala allahu aleyh wasalam taasina laabqaboojin bay u tahay dadka dadka xaqa ugu baaqaaya oo adiga waajiba ku saarani waa inaad dadka xaqa aad gaadhsiiso sida ilaahay uhi yihi subxaanahu watacaala laysa calayka hudaahum walakina allaha yahdi man yashaa in calayka ila albalaaq adigu dadka inaad hanuunka ku tasho qalbiga aad u gelisaa kuma saara gaadhsiin ayaa adiga lagugu leeyahay haddii cidi ay ku rumayn weydo arrintaasi adiga ceeb iyo foolxumo kuguma aha ciddii ku raaci weyday xaqa kaa aqbali weyday ayaa ceeb iyo foolxumo arrinta noocaasi waxa weeyaan ay ku tahay ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala ee ilaahay uu soo diray iyagoo cilmi iyo aqoon lahaa iyagoo xaqa sheegayay iyadoo usluubka dacwada ay u mareen u wanaagsanaa ayaa haddana cidina aanay rumaynin lianna hidaayat alcibaad biyadi arxami araaximiin alkhamisatu cashara masalada shan iyo tobnaad samaratu hada alcilm cilmigaa midhihiisa wa huwa midhihiisu waa maxay waa cadamu liktiraar cilmigu waa kee uu sheegaya dee waa cilmiga aynu ogaanay ee xadiidka aynu ka baranay ambiyada cidda rumaysay siday u yarayn oo ambiyada qaarkood cidiba aanay rumayn amaradiis iyo midhihiisu waa maxay wahuwa samaradiisu waxa weeye cadamu liktiraari in aanad ku dagmin bilkasrati badnaanta oo aanad odhan xaggaa loo badan yahay buu xaqu jiraa iska ilaali ha ku dagmin nebiyada qaarkood baanay cidiba raacin oo kelidii meel taagnaa intii kalena dhinacay ka martay macnaheeduma waxa weyaan xaggaa loo batay xaqu inuu jiray abadan alxaqu laa yucrafu birijaalihi walaa bikatrati atbaacih xaqa raggiisa laguma garto oo lama yidhaahdo halka uu hebel maray buu xaqi jiraa tirana laguma garto oo lama yidhaahdo xaggaa loo badan yahay ayaa xaqi waxa weeyaan uu jiraa inamaa yucrafu alxaqu bidaliilihi wa burhaani xaqa waxaa lagu gartaa daliilkiisa iyo burhaankiisa ilaahay baa yihi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin albayinatu cala lmuddaci cidda wax sheegata waxaa la leeyahay burhaankiina keena caddayn ayaa laga rabaa caddaynaysa waxa ay sheeganayaan inuu xaq yahay tiradoodu iyo ragga ku dhex jiraa uguma filla wax caddeeya inay waddadii xaqa ahayd waxa weeyaan ay hayaan sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa qofka muslimkaa uu ku dhiirigeliyey inuu maro asiraat almustaqiim waxaanu u tilmaamay waddadaasi inay tahay waddada ay mareen kuwa ilaahay u nicmeeyey ilaahay subxaana watacala wuxu waman yuطic illaha wrasuul faulaئika maca aladina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhada wالصaalixiin waxasuna ulaئika rafiiqa marka maadaama waddadaasi xaqa haddaad marto cidda kaaga horeysa ay yihiin kuwa ilaahay u nicmeeya aayaddaasi lagu tilmaamay sida uu yihi fudayl ibnu cali raximah llahu tacaala laa tastawxish min qilat salik ولا تغتر بkترة الhاaلكين فإنهم لن يغنوا عanka مiن اللhi شhayئa yaanay cidlo cidlow kugu ridin oo xaqa ha uga tegin dadka wadada xaqa haya inay yar yihiin hakuna dagmin dadka halaagsame xaqa ka bayday badnaantooda waayo ilahay agtiisa waxba kaaga tari maayaan wa huwa amarada cilmigaasi waxa weeye cadam الاkhtiraari inaan lagu dagmin bikasrati badnaanta ilahina subحaanaه وataعaalى qur-aanka in fara badan waxa uu ku tilmaamay dadka badankoodu inay xaqa garab marsan yihiin wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah waxa ilaahay uu tilmaamay haddaad adeeco dadka dhulka jooga badankoodu inay kaa luminayaan wadada xaqa ilahay wama aktaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankoodu maaha aada dadaal ku bixisidbe kuwa iimaankii laga rabay la imanaya wacadamu zuhdi baa samarada cilmigaasi ay tahay inaanad ka zaahidin fi lqila yaraanta oo aanad odhan qoladan yari xaqba ma haya sida laysu ruqsiyey fi ruqyati tufitaanka min alcayni qofka ishii ku dhacday iyo cawridii wax lagaga tufo qur-aan lagu tufo ama duco iyo walxumati qaniyadii marka ruqyadu labadan kuma gaara sida insha allahu tacaala baabkeeda inoogu iman doonta laakiin inay aada wax uga tarto aada wax uga anfacdo ayunba xadiidku waxa weeyaan uu tilmaamaya asaabicatu cashara cumqu cilmi salaf salafka cilmigoodu siduu u xeel dheeraa liqawlihi uhi qad axsana wanaag buu sameeyey man intaha qofka ku ekaada ilaa ma samica intuu maqlay oo intuu maqlay un ku camal fala walakina shay hase yeeshee kada wa kada walakin xadathana ibnu cabaas kada wa faculima waxaa la ogaaday ana alxadiia alawal xadiidka hore laa yukhalifu thani xadiidka dambe inaanu caarid ahayn oo aanu ka hor iman ahayn oo xadiidka hore waxa uu tilmaamayey xadiidka hore waxa uu tilmaamayay inay bannaan tahay qofkii ishu ay ku dhacday amaba se la qaniinay in ruqyo loo sameeyo xadiidka dambena xadiidu ibnu cabbaas xaaraantimayn maayo taa laakiin qofku inuu dalbo ruqyada in laga fadli badan yahay oo inaanu dalbin oo dadka aanu waxba weydiisan oo ilaahay uu tala saarta ay fadli badan tahay inbu xadiidka dambena waxa weyaan uu tilmaamaya ama waxaa la odhan karaa xadiidka hore ruqyada ayuu ka warramay oo wuxuu ka warramaya ciddii dadka wax ku tufaysay xadiidka dambena wuxuu ka warramaya alistirqaa oo alab ruqya marka laba masalaa bay ka kala hadlayaanba athaaminatu cashara bucdu salaf salafku siday uga fogaayeen can madxi linsaani qofka in lagu ammaano bima laysa fiih waxaanu ku sifaysnayn maaanu ku tilmaanayn oo waa ka idhi ama inii lam akun fii salaatin walaakinii ludiqtu habeenka ama saqbarhka soo jeeditaanka uhi waan soo jeeday waxa uu ka baqday in laga fahmo inuu salaatuleyl usoo jeeday markaa taasu iska fogeeyo u ihi salaatuleyl umaan soo jeedina ogow bahal hoose ayaa ay qaniino taasa ay soo jeedisay ataasicatu cashara qawluhu ihi anta minhum uu rasuulku saxaabiga cukaasho la odhan jiray uu ku yidhi anta minhum toddobaatankaa kun ayaad ka mid tahay cukaashow ee jannada gelaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan calamun weeye qowlkaasi calaamad min aclaami nubuwa kamida calaamadaha tusinaya nebinimada nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim waayo rasuulku arrin keyb oo mustaqbaliya ayuu ka waramay cukaashana ilaahay baa kufrigi iyo gaalnimadii ka ilaaliyey ilaa waxa weeyaan uu ku dhintay islaamnimo marka hada daliil min dalaa'il nubuwati waa daliil kamida ah adilada tusinaysa nebinimada nebi maxamed aleyhi afdal salaati watasliim alcishruun fadiilatu cukaasha waa xadiidka laga qaadanaya fadliga iyo wanaagga uu ku sifaysnaa saxaabigaa la odhan jiray cukaasha oo rasuulkaa ka waramay inuu kamid yahay kuwa jannada geli doona bikayri xisaabin walaa cadaab inaguna waa uga markhaati kacaynaa inuu min ahliljana min ahli ljanna uu yahay cukaash maadaama rasuulku sal la alay wasalam uga markhaati kacay alxaadiyatu walcishruun masalada koob iyo labaatanaad isticmaalu lmacaariid sarbeebta in la isticmaalo inay banaan tahay baa laga qaadanaya oo bimacnaa qofkii aada kula hadasho hadal adigu aada wax uga jeedo isaguna si kale uu fahmaayo macaariiddu waa sidaa weyi laakiin almacaarid goorma ayay banaan tahay waxay banaan tahay cinda alxaaja marka ay baahi keensato inuu qofku sarbeeb uu isticmaalo lakin haddii kale qad tajiru linsaana ila lkadib waxay dhici karta qofka inay been ay ujiido marka rasuulku halka wuxuu isticmaalay caleyhi afdal salaati watasliim sarbeeb buu isticmaalay oo rasuulku ninkii yidhi anigana rasuulka ilaahay u ilaahay ii weydiiy inuu toddobaatankaa kun igu daro rasuulku wuxuu ku uhi sabaqaka biha cukash cukaasha kaaga dheereeyey marka rasuulku sala allahu alayh wasalam ninkan inaanu arrintaasi ugu ducayn oo ninkani aanu mutaysan oo darajada dadka gaadhay aanu kamid ahayn ayuu u ujeeday laakiin ninkani muxuu ufahmay khalaas way kaa buuxsantay de xaqiiqadan waxay ti kama buuxsami karta oo jannada haddii cukaasha uga horreeyey iyo haddii boqolaal kun oo kaleba ay uga horreeyeen inay ka buuxsataa suurtagal maaha marka culimada qaarkood waxaa ninkani munaafiq buu ahaa laakiin qawlkaasi saxiix maaha qof saxaabi ahaa oo rasuulka sal ly waslam rumaysnaa oo la joogay in iyadoon daliil lahayn in layska idhaahdo munaafiq bu arrin sahlan maaha bal waa khaطaun cadiim khata aada iyo aada weyn wey ee waxaa la odhan karaa rasuulku wuxuu sidan ugu yihi waxay min baabi sadi zariica wuxuu ka baqday rasuulku sala allahu alay wasalam dadku inay soo eegtaan oo markaa midba mid miduu ku daydo mid waliba uu yidhaahdo mid mutaystiya mid kaleba ula derajada anigana igu duceey inaan jannada galay bigayri xisaabin walaa cadaab markaasuu albaabka iska xidhay rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa kaloo dhici karta ninkan laftiisu inaanu gaadhin darajada iyo sifaadkaasi lagu helaayo gelitaanka jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan saa ogeed rasuulku sal alay wasalam uu ku yihi waxa weeyaan sabaqaka biha cukash athaaniyatu walcishruun masalada labiyo labaatanaad ee baabka laga qaadanaya waa xusnu khuluqihi sala allahu alay wasalam akhlaaq wanaagga rasuulka oo talo halkay kaga jirtaa baabka waxay kaga jirtaa markuu ninkaasi ku yidhi ninkaa kale markuu rasuula ku yidhi udcu llaha yajcalanii minhum rasuulku sala allahu alayh wasalam ninkaasi kumuu qaabilin oo kumuu waajihin hadal uu dhibsado ama uu karahiyeysto oo kuma odhan rasuulku sal alay wasalam adigu sifaadkeedii ma lihid ama darajada adigu maad gaadhin ama maad mutaysa rasuul kuma odhan ee waa kaa rasuulku yihi sal la wasalam sadaqaka biha cukaash wa hada min xusni khuluqihi sala allahu alay wasalam akhlaaq wanaagga rasuulkay taasi kamid tahay qaala baabu lkhawfi baqihi buu u baab min ashirki shirkiga laga baqdo waxaa shirkiga la yidhaahdaa waa maxay horta ma huwa shirku awala maxaa shirki la yidhaahdaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen shirkigu waa qaybsamaa wuxuu uqaybsamaa shirki akbara iyo shirki asgara buu uqaybsamaa mid weyn iyo mid yar ashirk akbar wa an yajcala alinsanu lilahi niddan fii rububiyatihi aw uluhiyatihi aw asmaa'ihi wa sifaatih waa inuu qofku ilaahay subxaana watacaala cid la maseeyo oo rabbinimadiisa uu kula maseeyo ama macbuudnimadiisu ama asmaadiisa iyo sifaatkiisu ama waa sarfu maxdi xaqi illaahi subxaana watacaala ilaa gayri xaqii ilaahay ee ilaahay subxaana watacaala u gaarka ahaa in cid kale loo leexiyo weeyaan shirki musaawaat llahi bigayri ilaahay cid kale lala maseeyo ama ha lagula maseeyo rabbinimada iyo iyo sifaatka waxa weeyaan ay leedahay ama ha lagula maseeyo xagga macbuudnimada oo baabkii cibaadada cid kale waxaa laga siiya amaha looga ogolaado ama xagga asmaada iyo sifaadka lagula maseeye wuxuu ihi alimaam cabdiraxman ibn nasir sacdi raximah llah kitaabkiisa la dhaha alqawl sadiid huwa an yajcala lilahi nibdan yadcuu shirkigu waa inuu ilaahay subxaana watacaala u yeelo qofku cid uu la masaynayo oo uu baryayo kamaa yadcuu lah siduu ilaahay u baryayo oo wax allaale wuxuu ilaahay weydiisto hadduu makhluuq weydiisto dee taasi waa shirki shaki la-aan waxyaabaha qaarkood baanay makhluuqaadku bixin karin oo ilahay un uu bixin karaa haddii kuwa makhluuqaad kala weydiiso shirki bay noqonaysa aw yakaafu ama sida ilah o kale inuu uga baqdo aw yarjuu ama sida ilah o kale inuu rajeeyo aw yuxibuhu ka xub illah ama sida ilaah o kale inuu ujeclaado aw yasrifu lahu nawcan min anwaci lcibaada ama nooc anwaacda cibaadada kamida inuu leexiyo ashirku lasqarna waa maxay shirku lasqarka wuxuu leeyahay eh, imaam maxamed bin salix alcuthaymiin wma atىa fi nusuusi anahu shirkun walam yasil ilaa xaddi shirki الأكbar waa shay kasta oo shareecadu ay shirki ku magacowday haddana daliil kale uu ina tusiyey inaanu shirkigii akbarka ah ee diinta lagaga baxaya aanu ahayn shay kastoo shareecadu magaca shirki a u bixisay oo haddana daliil kale uu tusiyey inaan millada iyo diinta aan lagaga baxahayn ayaa shirkul asqara culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen kullu ma huwa wasiilaة ila shirki alakbar wax kasta oo ah waddo loo maro shirkiga weyn oo qofku haddii uu day waayo shirkiga weyn gaadhsiinaya ayaa shirkul waxa weeyaan akbara saa awgeed ba waxaa ku timi fataawa lajna daa'ima kulu ma nahaa canhu sharc mima huwa dariicatu ila alakbar wawasiilat lilwuquuci fiih wa jaءa fi nusuusi tasmiyatuhu shirkan shay kastoo shareecadu dadka ay u diiday oo ah wasiilo iyo waddo shirkul akbarka dadka gaadhsiin karta magacaa shirkina loo bixiyey ayaa shirkul asqara waayo aan usoo noqona baabka baabkani wuxuu ka hadlaya alkhawfu min ashirki ayuu ka hadlaya markii sheekhu uu ka soo waramay fadliga tawxiidka iyo sida dunuubta loogu dhaafo iyo cidda tawxiidka dhammaystirta inay jannada geli doonto xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ayaa waxa uu ku xigsiiyey baabkan ka hadlaya shirkiga in laga baqdo sababtu ugu xigsiyeena waxay tahay dadka qaarkood baa markay maqlaan fadliga iyo wanaagga tawxiidku uu leeyahay iyo darajaadka lagu gaadhayo ayaa waxaa dhici karta inay isdhigtaan oo ay yidhaahdaan ahlu tawxiid baanu nahay dabeetana iyagoo aan isogeyn shirkigu uu soo dhuunto markaa si kastoo tawxiidka aada u taqaano si kastoo qalbigaaga u galay si kastoo tawxiidka ugu camal fasho haddana marnaba ha ka aamin noqonin inaad shirki aad ku dhacdo adigoo ahlu tawxiida haddana shirkiga waxaa la idhaahdo ka baqo waxa uu yidhi waqowli illaahi caza wajala buu baabi qowlka ilaahay uu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi ay ishraakan bihi shirki yoolis loo sharki yeelay ilaahay ma dhaafo wayakfiru ilaahay waa dhaafaa maa duuna dalika wixii shirkiga ka hooseeya liman yashaau ciduu doono ayuu u dhaafaa markaa shirkiga halkan kufrigii baa looga jeeda kufrigii oo dhan ama shirki ha noqdo ama dembi kaloo lagu gaalooba ha noqdee kufrigii o dhan baa looga jeedaa sida ahlu tafsiir ay tilmaameen sida ibnu jariir oo kale raximah llahu tacaala ilaahay ma dhaafo marka la leeyana waxaa looga jeeda liman maata caleyh qofka shirki iyo gaalnimo ku dhintay ilaahay u dhaafi maayo bal ilaahay waa ku cadaabaya weliba naarta ayuu ku waaraya inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljana wama'waahu nnaar wama lilaalimiina min ansaar laakiin qofku isagoo nool hadduu shirkiga iyo gaalnimada uu ka toobad keeno ilaahay waa ka toobad aqbalaya waa ka ilaahay subxaana watacaala yidhi qul ya cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dembiyado dhan waa dhaafaa yuu u dhaafaa ilaahay liman taaba cidda ka toobad keenta marka labadaasi aayadood iska hor iman maayaan aayaddani waxay ka hadlaysaa qofka shirki iyo gaalnimo ku dhinta loo dhaafi maayo aayaddaa kalena waxay ka hadlaysaa qofka isagoo nool ka toobad keena oo ilaahay subxaana watacaala uga soo noqda nacam wayakfiru ilaahay waa dhaafa maa duuna dalik ay maa duuna alkufr waxaa gaalnimada ka sokeeya waa kabaairtii iyo dunuubtii iyo macaasidii kale weeye oo yuu ilaahay u dhaafa ma dadkao dhan baa loo dhaafaya waa liman yashaa ciduu doono waxaa taasi markaa radin ay ku tahay laba qolo alkhawaarij walmuctazila oo waxay yidhaahdeen qofku walow yaanu kufri iyo shirkiba aanu ku dhimana kabaair iyo macaasi hadduu ku dhinto ilowba ilow naarta ayuu gelayaa bay yidhahdeen weliba uu ku waaraya ilaahayna wuxuu uhi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ilaahay ciduu doono inuu u dhaafayo kabaairtii iyo macaasidii ay ku dhinteen oo aanu ku cadaabayn bu ilaahay tilmaamay waxaa kaloo aad uradin ay ku tahay murjiada oo murjiadu waxay han qofku mar hadduu iimaan ku dhinto weligiiba naari sarki maayaan fuqahaa lmurjia maaha murjiada qaybaheeda kale waxa wey khulaat ayaa sidaa yidhi qof iimaan ku dhinto inuun iimaan qalbigiisa ku jiro la cadaabi maayo bay yidhahdeen aayaddani radin bay ku tahay oo dadka qaarkood oo iimaan ku dhintay laakiin macaasi ku dhintay iyagoon ka toobad keenin in ilaahay subxaana watacaala hadduu doono uu cadaabaya aayaddani tusinaysa adilo kalena macnaha noocaasiya ah waa tilmaantay waxa aayaddu ay noo tilmaamaysaa halisnimada shirkiga shirkigu mar hadduu yahay mid haddii aad ku dhimato aan lagaa dhaafahayn ee lagugu cadaabayo oo weliba naarta lagugu waarinayo inaad ka baqato waa istaahilaah oo aada lafahaaga isaga ilaaliso oo aad mar walba waxa weeyaan ahaato mid ah, foojigan wuxuu yihi shekhu islam ibnu taymiya raximah llah waacdamu dunuubi cinda allahi ashirku bih wahuwa subxaanahu laa yakfiru an yushraka bih wayakfir ma duna dalika liman yasha washirku minhu jaliil wadaqiiq wakhafiy wajaliy dunuubta ilahay agtiisa waxaa u weyn shirkiga rasuulkaa sidaa sheegay sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey ayu dembi acdam dembi qofku sameeyey keebaa uweyn qaala an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqa waa inaad ilaahay cid la masayso iyadoo ilaahay uu ku abuuray shirkiga ilaahay ma dhaafo buui shekhu ibnu taymi raximah llahu tacala wa qaala ibn lqayim raximah llah faama najaasatu shirki fahiya nawcaan najaasat muqallada wa najaasat mukhatafa falmuqalladatu ashirk lakbar aladi laa yakfiruhu llah faina allaha laa yakfiru an yushraka bih walmukhafafatu ashirk lasgar kayasiir riya marka shirkiga yar qofka ku dhinta ma loo dhaafaya mise ila waa lagu cadaabaya waa masale culimadu ay isku khilaafeen aayaddan qur-aankana daahirkeedu wuxuu keensanaya inaan loo dhaafahayn waayo an yushraka bihi anta iyo ficilka mubaarice ay nasbistay master baa laga dhalaalinaya oo wuxuu macnuu noqonaya in allaha laa yakfiru ishraakan bihi ishraakanna waxay noqonaysaa nakiro uu nafyi ka horeeyo nakirada nafyigu ka horeeyaana cumuum bay faaideysaa marka aayadda macnaheedu wuxuu soo baxaya shirki oo dhan ilaahay ma dhaafo ka weyn iyo ka yariba waa soo gudagelayaan nacam wa qaala wuxuu yihi alkhaliil alayhi salaam nabiy llahi ibraahim wuxuu yihi sida ilaahay uu inoogu waramay wajnubnii iga foge wa baniya iyo caruurtaydaba an nacbuda inaanu caabudno alasnaam asnaamta inaanu caabudno marka nabiy llahi ibraahim markuu leeyahay caruurtayda carruurteebuu ujeedaa ma caruurtii uu dhalay dhabarkiisa ka soo baxdayba mana ogin caruur nebi ibraahim uu dhalay oon ahayn ismaaciil iyo isxaaq labadaasi ayaa nusuustu ay noo sheegtay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa caruurta waxa weeyaan abnaau sulbihi ama awlaadu sulbi ayuu ujeedaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhaheen waa duriyadiis dhan kuwa uu dhalay iyo ciddii ka farcantay ilaa qiyaami saaca ayuu u ducaynaya laakiin ilaahay xikmadiisu waxay keensatay ducada inaan laga wada aqbalin nabiyullaahi llahi ibrahim oo ummadda qaarkeedna ducadaa loo aqbalay duriyadiisii qaar ka mida oo laga fogeeyey cibaadatu gayr illah ilahay cid aanayna caabudaan qaarkoodna waxa weeyaan aan loo aqbalin oo ay mushrikiin yihiin sidaasi ayaana daahirka aayaddu uu tusinaya wajnubnii wabaniya an nacbuda alasnaam aayaddu waxa ay ku soo aroortay bisiikati aljamc nebi ibraahimna dee labadaa inan baa wax caruura nusuustu intay sheegtay uu lahaa inta aynu ogsoonahay markaa shirkiga nebi ibraahim uu ka ducaystay uhi ilaahay ow shirkiga iga ilaali oo sanam de waxaa la idhaahdaa shay kasta oo ilaahay sokadii la caabudo oo suuro iyo qaab leh ayaa sanam la yidhaahdaa marka aniga iyo caruurtayda duriyadaydaba inaanu asnaam caabudno ilahu naga ilaali bu uhi nebi ibraahim markaa nebi ibraahim muxuu ka ducaystay ashirk walam yas'al illaha subxaana watacaala an yujanibahu cibaadat alasnaam ila bacda an khaafa shirka calaa nafsi shirki naftiisa uu uga baqday ayuun ka ducaystay oo uhi ilahay iga badbaadi waman ibrahim huwa khaliil raxman wa imaam lxunafa wladii ana allahu calayhi bianahu umma ayaa shirki naftiisa uga baqday waa kuwa markaa qofka odhanaya anigu shirki aamin baan ka ahay dadka qaarkoodba waxay gaadheen heer hadde tawxiid ma yaqaanin oo laa yumayizuun bayna tawxiid washirk tawxiid shirki ma kala saari karaan haddana haddii lagala hadlo shirkiga tawxiidka waxay leeyihin annagoo muslimiina sidee baana loogala hadlayaa shirki ma gaalaanu nahay waa kaa nebi ibraahim oo ka ducaysanay wajnubni wa baniya an nacbud asnaam wuxuu hi ibrahim taymi faman ya'manu lbalaa bacda ibrahim balaayada shirkiga la idhahdo waa kuma ka ka aamin noqday nebi ibraahim dabadi balaayadu nebi ibraahim ka aamin noqon waa uu ka ducaystay waa kuma ka odhanaya anigu daraja ayaan gaadhay aan huba inaanan shirki ku dhici karin nebi maxamed baa ilaahay subxaanahu watacaala uu uga digay shirkiga walaqad uuxiya walatakuunana min alkhasiriin wa fi lxadiid wuxuu ihi rasuulku akhwafu ma shayga loogu baqa badan yahay ee akhaafu calaykum idinka baqaya ashirku alasqar shirkiga yar wey fasu'ila canhu waa la weydiiyey rasuulka faqaala wuxuu ihi alriya waa istusnimada wey marka riyaagu xaaladaha qaarkood ayuu shirki asqarayi yasiiru riya ayaa ahlucilmiga qaarkood ay ku qaydaan sida ibn fi madaarij saalikiin iyo xaafid ibn axmed alxakami kitaabkiisa la yidhaahdo macaarij alqabuul iyo kitaabkiisa la yidhahdo waxa weeyaan aclaam sunna almanshuura laakin haddii riyaagu qofka uu ka qaalib noqdo oo acmaashiisa o dhan uu noqdo mid u samaynaya riyaan riyaagu shirku akbara ayuu noqonaya wa kadalika riyaagu haddii qofka uu ka galo fii asli alcamal oo hadduu camal kama salaad buu tukanaya salaada wuxuu utukanayaa ha lagu arka un bes ujeedada ugeysaba waa taa ha lagu arko ha lagu ammaano taasi shirki abara inay tahay shaki kuma jiro riyaaga waxaa la idhahdaana hadduu aslulcibaada galo oo qofku uu cibaadadaba marka horeba ujeedada ugeysaba ay tahay ha lagu arko ha lagu ammaano ama ha lagu malo ha lagu ammaano cibaadadaasi waa buraysaa shaki la-aan ilahay baa xadiisulqudsiga ku yihi ana agna shurakaai can shirk man camila camala ashraka macii fiihi gayrii taraktuhu wa shirka qofka camal sameeye aniga cid kale uu naga dhexaysiiyey isaga iyo waxa uu cid kale naga dhexaysiiyaba waa ka tegaya laakiin qofku hadduu camalka ilahay daraaddii u bilaabo salaadbuu ilaahay daraaddii u galay ama soom buu ilaahay daraaddii u bilaabay ama qur-aan buu ilaahay daraaddii inuu akristo waxa weeyaan uu u bilaabay marka fatara calayhi riya wuxuu arkay dad fara badan oo dhegaysanaya faxasana sawta wa tawala qiraa'atah codkiisiibuu wanaajiyey qiraa'adiina wuu dheereeyey si loo ammaano marka ariya huna aari riyaagu waa kusoo dariya aslucibaado kama gelin marka riyaaga aarigaayna culimadu waxay yidhahdeen haddii uu iska difaaco ila shaydaanka kugu soo tuuraya riyaaga adoo doonaya camalka inaad ikhlaas u samayso haddaad iska difaacdo oo halka aad ku joojiso od iska qabato waxba camalkaagi yeeli maayo laakiin haddaad istirsaal samayso oo aad u hogaansanto hadihi alkhawaatir ashayطaaniya ibliisiya oo aada qira'adii sii wanaajiso oo aad sii dheerayso si lagu maqlo lagu ammaano laa shaka walaa in riyaagaasi camalkaaga uu burinayo laakiin camalku hadduu yahay camal aan kala bixi karin sida salaadoo kale salaada dee duhur haddaad saddex ragcadood haddaad saddex ragcadood ilaahay daraaddii utukato ragcadna riyaan dee ma kala go'i karto ragcaddaa maqanin saddexdii kalena meesha waa ka saaraysa hadduu camalku iyo mid aan kala go'i karin camalku dhammaantii waa isla buriye lakin camalku hadduu yahay mid kala go'i kara oo yaqbalu linfisaal inta riyaan qofku u sameeyey baa buraysa inta ilaahay daraaddii uu sameeyeyna waa ansaxaysaa tusaalaheedu wuxuu noqonayaa nin baa wuxuu ayaa ku shirin shan boqol buu u bixiyey si loo arko loo ammaano shan boqolla ilaahay daraaddii ayuu u bixiyey dee camal sadaqaa buu sameeyey laakiin waa kala go'i karaan labadani sidaasi awgeed ta uu riyaan u bixiyeyna waa buraysaa laga aqbali maayo ta ilaahay daraaddii u bixiyeyna waa ka ansaxaysaa marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa qofku shirkiga inuu lafihiisa uu uga baqdo gaar ahaan ashirk اlasqar cid ka badbaadaana waaba yar tahayba ashirk اlasqar ciyaada bilah وan ibni mascuudi radi allahu canه ana rasuula اlahi sala اlahu alيه wasalam qaala wuxu uhi man maata qofka dhinta wahuwa yadcuu isagoo caabudaaya oo baryaaya min duuni illahi ilaahay sokadi niddan midu ilaahay la masaynayo dakala naar kaasi naarta ayuu gelaya rawahu bukhaari marka qadiyadda ku saabsan ilaahay cid aan hayn in la baryaa ee goorta ay shirki noqonayso iyo goorta aanay shirki noqonahayn insha allahu tacaala baab gooniya ah, ayaynu kaga hadli doonaa oo inoo soo socda laakiin iminka xadiidka wuxuu ukeenay sheekhu raximah llahu tacaala qofka shirku ducaa ku dhaca isagoo shirki samaynaya dhinta inuu naarta gelayo taasina waxay keensanaysaa qofku xadiidkan markuu maqlo inuu shirkiga lafiisa uga baqdo maadaama shirkigu yahay sabab naarta waxa weeyaan lagu gelaayo dad fara badan oo maanta islaam sheeganaya oo tukanaya oo salaadaya oo soomaya oo sakada bixinaya ayaa arrintaa rasuulku uu leeyahay qofka isagoo samaynaya dhintaa naartuu gelaya maanta samaynaya oo laga yaabo qaarkood inay diin ay uhaystaan wuxuu leeyahy sheekh ibn cuthaymin raximah llah wmaca alasafi fafi bacdi lbilad اlislamiya man yactaqid ana fulana almaqbur aladi baqiya jusatan aw akalathu اlardu yanfacu aw yadur aw yaati binnasli liman laa yuuladu lah waxa waxa laga xumaadaa buu leeyahy wadamada islaamka qaarkood waxaa jooga dad aaminsan ninkii dhintay ee la aasay ee mayd noqday mayd ama maydnimo la dhaafee ciiddu ay cuntay inuu wax tari karo ama cid wax yeelayn karo ama qof dhali waaye inuu caruur waxa weyan ukeeni karo dhalmada ufuri karo wa hada walciyaadu billahi shirkun akbar mukhriju min almilla taasina waa shirki weyn oo qofku diinta uu kaga baxayo waiqraaru hada ashaddu min iqraari shurbi alkhamri wazina walliwaat intaa noocaasiya la eegto oo laga aamusaana waxay ka daran tahay buuri sheekhu in la eegto laga aamuso cabitaanka khamriga iyo zinada iyo liwaadka oo labadaba in la egtaa waa foolxumo laakiin labada teeba sii daran in shirki iyo kufriga noocaasiyo dadka lagu eego oo qof taa ictiqaadsanoo taa ku jira lagala hadlo fadaa'ilulacmaal ama lagala hadlo la yidhaahdo ar hebelo beenta iska daa haddaba wuxuu ictiqaadsanya hebelkaa dhintay halkaa ku aasan inuu caruur bixin karo hadduu beenta daayo xataa muslim noqon maayo halkiisa ayaa mushrik waxa weyaan uu ku yihi liannahu iqraarun calaa kufri walaysa iqraarun calaa fusuuqin faqad qofkoo shirkigaa ku dul haddaad ku eegatood ka reebi weydo dee gaalnimaad qofkii aad ku eegta haddaad zine iyo shurbulkhamri iyo liwaad aad ku eegtana dee fisqi baad ku eegta aan diintiiyo millada aan lagaga baxaay marka shirkigu waa khasaare waxaa shakila-aana inuu khasaarey ilahay baa hi inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi ljana wama'waahu nnaar wama lilaalimiina min ansaar qofka shirki sameeye ku dhintay ilahay jannada waa ka mamnuucay qof najaasada shirki la yidhaahda ay marsantahy janno is arki maayaan hoygiisuna waa naar aalimiintana halka mushrikiinta looga jeedaay cid u gargaartaa ma jirto xataa loo shafaaco qaadi maayo oo shafaacada cidda helaysa waa ciddii ahlu tawxiid ahayd wey waa ka ilaahay subxaana watacaala tilmaamay fi dunya walaakhira kuwaas inay khasaareen walimuslimin waxaa usugan oo can jaabirin uu ka wariyey ana rasuula lahi sala allahu alay wasalama qaala wuxuu yihi man laqiya allaha qofka ilaahay la kulma oo ilaahay la horgeeya yowma alqiyaama laa yushriku bihi shayan isagoo ilaahay aanu shariik yeelin dakhala aljana jannaduu geli doonaa oo hadduu tawxiidkiisu dhamaystiran yahay oo waajibaadka o dhan uu leeyihi muxaramaadka o dhanna uu ka dheeraaday jannaduu gelayaa naaris arki maayaan hadduu ahaa mid tawxiidkiisu uu naaqis yahay oo waajibaadkii wax kamida dayacay muxaramaadkii wax kamidana sameeyeyna waxaa dhici karta iyadoo naar aanay is arag inuu jannada galo oo uu ku galo bimashiiati اllahi subxaana watacaala ila meesha waxaa taalo wayakfiru ma duna dalika liman yashaa haddii kalena oo dunuubtaasi uu ku dhintay ee gaalnimada ka sokaysa lagu ciqaabana naarta lagu waarin maayo oo ilahay baa odhanaya akhriju min annaari man qaala la ilaha ila allah wa fii qalbii mihqaalu darati min iimaan marka halka uu ku dambaynayo waa halke waa aljana marka jannada wuxuu gelayaa dukuula awaliyan ama dukuula waxa weeyaan aajilan dukuulan caajilan aw dukuulan aajilan qofku mar hadduu tawxiid ku dhinto shirki uu ka madhnaa ama januu geli iyadoo naar aanay arag ama ha la soo cadaabobe halka uu ku dambaynaya waa halkee waa aljanna taasina maxay tusinaysaa qiimaha uu leeyahay tawxiidku iyo halista uu leeyahay shirkigu waman laqiyahu qofka ilaahay la kulmay yushriku bihi isagoo u shariik yeelaya shay an shay dakala naara naarta ayuu gelaya dukuulan awaliyan naarta ayuu gelaya weliba shirkigiisu mar haduu ya shirkulakbar naarta waa ku waaraya qofka shirkulasqar ku dhaca shirkulasqarku isagu gaalnimo maaha naarta hadii uu galo ku waari maayo dee miladiina qofku kaga bixi maayo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisuna xalaal noqon maayaan lakin shirkulakbarku qofka dhiiggiisiibuu hadur ka dhigaya oo maalkiisiibuu hadur ka dhigaya oo cirdigiisa iyo sharaftiisiu mubaax ka dhigaya oo mid miladiiyo diintii ka baxa buu noqonaya hadduu marka hore muslim ahaa oo hadduu ku dhintana naarta ayuu gelaya oo weliba uu ku waaraya qaala fiihi masaail baabka masaa'il baa ku jirta intaynaan masaaisha aynaanu gelin waxaynu baraarujinaynaa yani guud ahaan baabka waxaynu ka qaadanaynaa alkhawf walxadar min suui khaatima qofka muslimkaahi inuu ka baqdu ka digtoonaado khaatima xumada oo ha isku hadlayn tawxiidkaad imika aaminsantay aada ku camal fasho iyo istiqaamada wadada toosane imika aad ahayd sidaan isku hadlayna bal waxaad noqotaa mid mar walba ka digtoon oo ka baqanaya in noloshiisa lagu khatimo xumaan ciyaadan billah waayo waxaa dhici karta qofku isagoo ahlu tawxiid ah in shirki loogu khatimo waxaa dhici karta isagoo ahlu istiqaama oo ahlu taaca aha in macsiyayo xumaan loogu khatimo arrintaasina asbaab bay leedahay nebi ibraahim caleyhi afdal asalaatu tasliim markan uu ka ducaysanayo shirkiga ee ilaahay iga badbaadi uu leeyahay hada wa min baabi alkhawf walxadar min suءi اlkhatima kadalika waxaynu ka qaadanaynaa alinsan laa yaktaru binafsih mahma balaga min alcilmi waliimaani walmacrifa qofku waa inaanay nafti naftiisa waa inaanu ku dagmin ha iscajabinin inkastoo cilmigaagu heer sare uu gaadhsiisan yahay iyo camalkaaga iyo iimaankaagu bal waxaa waajibkuba inaad mar walba ictiraafsanaato waxaweyn cajzigaaga taagdaradaada iyo dacfigaaga iyo waxa weeyaan faqraka ila allah baahidada ilaahay subxana watacaala aada u baahan tahay waa inaad aaminsanaato mar walba haddaanu ilaahay ku ilaalin inaad tahay calaa khatar halis inaad ku suganta oo ilbirksiyo gudahood xaaladaadu inay isku bedeli karto min eh, xusnin ilaa su aw min axsan ilaa waxa weeyaan xasan aw min xasanin ilaa eh, su aw min suuin ilaa aswa inaad wanaag ka guuri karto shaygii ugu wanaagsanaa oo wanaag kalo ka hooseeya aad ku dhici karto inaad xumaan yar ka guuri karto mid xalista aada u guuri karto inaad wanaaggaba ka guuri karto xumaan aada u guuri karto waxaasoo dhan waa inaad ictiqaadsan tahay taasina waxay keensanaysaa inuu qofku mar walba noqdo yani khaadic wamutadallil wkhashic lilah wmudhir lifaqrihi ila llahi subxana watacala masaa'il alula alkhawfu min ashirk shirkiga in laga baqdo maadaama aanu ilaahay dhaafahay maadaama ambiyadii ay ka baqdeen ahaniyau ana ariyaa istusnimadii min ashirki shirkiga ayay kamid tahy marna shirkulabar bay noqotaa marna shirkula sida sharaxa aad ku maqasheen athaliatu anahu riyaagu min ashirki aar shirkulasarka ayuu kamidi waa hadduu yasiir yahay asalka cibaadadana aanu gelin araabicatu anahu akhwafu ma waa shayga loogu baqo badan yahy ee yukhaafu minhu looga baqdo cala saalixiin dadka saalixiinta waxa u daran ee looga baqda waa maxay waa riya inuu baabka u shaydaanku uu ka soo galo baabka camalka saalixa iyo wanaagga ay ku sugan yihiin alkhamisatu qurb ljana jannada dhawaanshaheeda laga qaadanaya naar iyo naarta rasuulku wuxu uhi man laqiya laha laa yushriku bihi shayan dakala aljana waman laqiya yushriku bihi shayan dakala naar adiga iyo iyo naartii shayga idin dhexeeya waa shirki haddaad shirki samayso khalaas oo aad ku dhimato cala tuul waa naarti wey adiga iyo jannadii waxay idin dhexeeyeen waa tawxiid haddaad tawxiidka samayso aad garatad ictiqaadaad ku camal fasho aad ku dhimato maalkaagu waa jannada wey tusiyo jannada iyo naartu qofka inay aada ugu dhow yihiin bimacnaa asbaabta qofku uu jannada ku geli karo iyo kuwa naarta uu ku geli karaaba waa dhow yihin sabab qura oo aada la timi ayaa keensan karta inaad naarta geshid mid kalena waxay keensan kartaa inaad jannada geshid qaala nabiyu sala allahu alay wasalam aljanatu aqrab ila axadikum min bishiraaki naclihi wanaaru milu dalik jannadu midkiin way uga dhowdahay bu rasuulku indhasha kabtiisa naartuna waa sidaasoo kale wey manaa ha isu qaadan inay naarti kaa fog tahay manaa waxaa dhici karta adiga oo naarta aada uga fogaa sabab naarti aada kugu dhawaysa inaad la timaado waa ka yihi rasuulku sal la alay waslam ina rajula layatakalam bilkalima min sakhat illah laa yulqi laha balan fayazilu biha fi nnaar yani ah, nacam sabciina khariifan aw akara min sabciina khariifan nin baa wuxuu ku hadlayaa kelmad ilaahay ka cadhaysiiso ismuu lahayn kelmadani heerkaasay ku gaadhsiinaysa markaasaa toddobaatan sannadood in loo socdo in ka fog ayaa kelmadaasi naarta ay kaga tuuraysa maanaa toddobaatan sanadood adigoo naarta u jiray masaafo loo socdo ayaa kelmaddaasoo quri ay xawaaro kula jaraysaa toddobaatankaas sannadood masaafadii loo soconayay oo naarta sida aad uga fogeyn waxa wey inay ku dhaweynayso asaadisatu aljamcu kulminta la kulmiye bayna qurbihima dhawaanshahooda fii xadiidin waaxidin xadiid qura lagu kulmiyey oo waa inaad jannadaana way ku dhowdahaye aanad iska dayicin naartuna way ku dhowdahaye asbaabtii aad kaga badbaadi lahayd waa inaad la timaadid wey asaabicatu anahu man laqiyahu qofka ilaahay la kulma yushriku bihi shaya isagoo u shariik yeelaya dakala naar walaw kaana min acbad naar intabi dadka ka u cibaado badan ba ha noqdee haddaad ilaahay la kulanto adoo shirki samaynaya aada noqotidba dadka kii u cibaado badnaaye halkaad gelaysa waa halkee annaar waman laqiyahu yushriku bihi shayئa dakala annaar nabi maxamed baa yihi alayh afdal salaatu watasliim waayo cibaadadaas dhami waa hadur waxba laga soo qaadi maayo cibaado maba ahaba mar hadduu shirki la socdo inay tawxiid ku dhisnayn athaaminatu almas'alau alcadiima masalada weyn oo ah su'aal khaliil khaliil oo ah nebi ibraahim su-aasha ilaahay uu weydiiyey lahu naftiisa uu weydiiyey waliberihi caruurtiisaba wiqaayata cibaadati asnaam asnaamta cibaadadooda ilaahay subxaana watacala inuu ka ilaaliyo ataasicatu marka taasina maxay tusinaysaa hore ayaynu u tilmaanay waxay tusinaysaa halista shirkiga iyo inay tahay qofku naftiisa inuu uga baqdo ataasicatu ictibaaru ku cibro qaadashada uu ku cibro qaatay nebi ibraahim bixaali aktar badanka xaalkooda ama dadku siday u badan yihiin ama dadka badankooda xaalkooda oo nebi ibraahim inuu shirki lafihiisa uga baqday iyo caruurtiisa maxaa keenay dee markuu hareerihiisa eegay ee caalamka uu eegay waxa u muuqatay aktaru naas inay yihiin ahlu shirkin dadkaa markaa aduu kama xoog weynin kamana caqli badnin mana tihid waxa weeyaan mid isaga ilaahay uu u ballan qaaday damaan la siiyey inaanu shirki weligii samaynahay marka waa inaad tidhaahdo sida dadka badankoodaba ay shirki iyo kufri ugu dhaceen aniguna inaan ku dhacaa lafahayga uga baqanaya liqawli uhi rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas waa ka nebi ibraahim yihi ilahu naga ilaali inaanu adiga cidaan aan haynanu caabudno waayo kuwaa la caabudaya waxay lumiyeen in badan oo dadka kamida ayay lumiyeen alcaashirau fiihi waxaa baabkan ku sugan tafsiru laa ilaha ila allah kama dakarahu albukaari nacam oo baabka halkay kaga sugan tahay tafsiru laa ilaha ila allah waxa uu leeyahy sheekh ibn cuthaymiin waxaa laga qaadanaya baabka o dhan marka la geeyo lianna laa ilaha ila allah fiiha nafyun wa ihbaat laakin sharaxa sheekh ibn cuthaymiin waxaa ka qawisan sharxu sheekh fawzan sheekh fawzan wuxu i waxaa laga qaadanaya xadiidkaa laga qaadanaya u dambeeya xadiidka u dambeeya ayuu ku sugan yahay ah, laa ilaha illa lah macnihiisu man laqiya allaha laa yushriku bihi shayan dakala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shayan dakala naar laa ilaha illa de macnaheedu waa intaa waa in shirkigana la iska ilaaliyo ilahayna subxaana watacaala la caabudo hada huwa macna laa ilaha illa allah waayo xadiidka waxaa kusugan tawxiidkii iyo iyo shirkigii man laqiya allaha laa yushriku bihi shayan kaasi waa tawxiidki man laqiya allaha yushriku bihi shayanna waa shirkigii laa ilaha illa allahna waa maxay dee labadaasay ka kooban tahay ithbaatu tawxiid iyo nafyi esh ashirk laa ilaha ila allah alxaadiyatu cashara fadiilatu man kii fadligiisa laga qaadanaya salima ka badbaaday min ashirk oo xadiidkay taasina ku sugantay wayaqfir ma duna dalika liman yasha aayaddana waa ku sugan tahay xadiidkana man laqiya laa laa yushriku bihi shayan dakhala aljanana wuxuu tilmaamaya fadliga uu leeyahay qofka shirkiga ka badbaada wallahu aclam waxka bilahi tawfiq sala allah ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira